lagu itlaaqaa almudakariyaa lagu ilaaqaa ka bedelo marka almudakariyaa lagu ilaaqaa almudakeri kii la labeeyaa lagu idlaaqaa mudakerko min daalika kaas xaggiisa ka ahaaday kullihii dhammaantiis ay min almufradi almudakeri waalmuhana almudakeri waalmajmuuci almudakeri ah dhammaan waxaa lagu idlaaqaa mufrad mudakera ah oo man ma ayun al duu tha mufrad mudakera waa loo isticmaalaa muhana mudakera waa loo isticmaalaa majmuuc mudakera waa loo isticmaalaa wlmu'anaina waa lagu iطlaaqaa min dalika mu'anadko min dalika kullihi soo qadar intii oo kale min dalika kaas xaggiisa ka ahday kullihi dhammaantiis mufrad mu'anahaa lagu iطlaaqaa muhana mu'anahaa lagu iطlaaqaa majmuuc mu'anahaa lagu iطlaaqaa marka waa mushtarak sida loo yidhi waa saas manta maada ayunta al duu da mid kastoo ka mid ah lixda lafdigaas lixdaas lafdi lixdii shay mufrad mudakara sana mudakara jamac mudakara mufrada muanahaa sana muanaha jamac muanaha lixdaba loo isticmaalaa lixdan lafdi lafdi kastoo ka mid a walmushtaraku kii la wadaagsaday man weeye wamaa weeye wa ayun weeye wa al weeye waduu weeye wadaa weeye fa haadihi tan tanday asitato lixda ah tudlaqu waa la idlaaqaa cala mufradkii korkiisaa lagu idlaaqaa walmuhanaa muhanihii korkiisaa lagu idlaaqaa walmajmuuci kii la jamciyey korkiisaa lagu idlaaqaa almudakariyaa lagu idlaaqaa kii la labeeyey mudakerkoo min daalika kaas xaggiisa ka ahaaday kullihi dhammaantiis min daalika ay min almufradi almudakeri walmuhana almudakeri walmajmuuci almudakeri walmu'anafi mu'anafkiyaa lagu idlaaqaa mu'anas kaasoo min daalika kullihi kaas dhammaantiis xaggiisa ka muhana muanatha majmuuc muanatha intaba waa lagu idlaaqa taquulu waxaad leedahay fii man fi isticmaali man man markaa isticmaaleeda waxaa leedahay taquulu waxaad leedahay fii man fi isticmaali man man la isticmaalideeda waxaa leedahay markaad rabto man inaad isticmaasho yucjibunii waxay cajab gelinayaa man ninkii jaa-aka kuu yimid waman gabadhii jaa-adka kuu timid ومن labadii nin jaa-aaka kuu yimaadeen waman labadii gabdhood jaa-ataaka kuu yimaadeen waman nimankii jaa-uuka kuu yimaadeen waman dumarkii jina ku ji'naka kuu yimaadeen waladii yubayinu calaa maa taqacu calayhi almawsuulaatu lmushtarakatu damiiru silati aad leedahay hmm. saad ku gadane mantaan maanta yaa loo ma musane mudakara loo isticmaalay ma jamac mudakara loo isticmaalay mufrada mucanasa miyaa loo isticmaalay musane mucanasa miyaa loo isticmaalay jamac mucanasa miyaa loo isticmaalay yaa ku kala baraa caa-idka mawsuulka kasoo laabana caa-idka oo jumlada silada kasoo laabana oo mawsuulka usoo laabana caaidkaad idkaad fiiree ha intaadan macnaha ku dhawaaqeen caaidkaad idkaad fiire adoo caa isha ku hayaad macnaha ku dhawaaqi karta bis caaidka adoo fahmaaya markaad caaidka idka u jeedo u laabanaya ismawsuulka markaasaad garanaya mawsuulkan wax loo isticmaalay wاladii yubayinu calىa maa taqacu calayhi اlmawsuulaat اlmushtarakatu damiiru silati a la yidhahda shayga kuu caddaynaa mawsuulka mushtaragaahu waxa uu ku duldhacay maanta oo loo isticmaalay waa caa-idka caa-idkaa ku bara waladii yubayinu calaa maa taqacu calayhi almawsuulaatu lmushtarakatu damiiru silati aada leedahay saas darteeda fiiriya taquulu waxaa leedahay fii man fi isticmaali man man la isticmaalideeda waxaad leedahay yucjibunii waxay cajab gelineen man ninkiiaad leedahay maanta mufrad mudakara loo isticmaala yaana baray jaaaka jaaa fiiri ah, jaa hamsa kuma jirto oo waxa wey u laabama mufrada mucanafta alifu tasniya kuma jirto musana maba ahan waaljamaaca kuma jirto maahan nuununiswa kuma jirto waxba lama socdaa jaaaka ah, mm ta kuma jirto jaaat maaha ta kuma jirto mufrado muanasa maaha alif kuma jirto musana muanasa maaha wow kuma jirto jamc maaha ta nuunu kuma jirto oo jamc maaha jamc muanasa maaha oo nuunu kuma jirto nuunu kuma jirto marka jamc muanasa maaha marka waxaa leedahay yucjibuni waxay cajab gelinaya man ninkii jaaaka ku yimid waman gabadhii jaaaka ku timid man mufrado muanasahay ku dhacdo xayla la socoto taotaniisa la socoto khalaas waa mufda muanasa maa waman labadii nin alida jaaaka ku yimaadeen man hadda laba nin ay ku dhaceen yaa ku baray jaaaka alifulitnainkaas waman labadii gabdheedoo jaaca taaka ku yimaadeen leedahay man waxay ku dhaceen musana mucanasa yaa ku baray ta'daas alifutasniyada ka horeyda ta'daasaa ku bartay waman raggii badnaayoo jaa-uuka ku yimaadeen man maanta waxay ku dhacayda jaac muanasa yaa ku baray waawda waman dumarkii badnaayoo jinaka ku yimaadeen man maanta waxay ku jamc mucanasa yaa ku baray nununiswada wa taqulu waxaa leedahay fii ma fi isticmaali ma maa la isticmaalideeda waxaad ku leedahay fi ma fi isticmaali ma maa la isticmaalideeda waxaad ku leedahay liman qofka loo isticmaalo qaala yidhi ishtaraytu waxaan gatay ximaaran muun ow ataanan bayr ow ximaarayni laba muun ow ataanayni laba bayr ow xumuran muunan fara badan ow utunan bayrar fara badan markaad rabto inaad u isticmaasho ninaa wuxuu ku yidhi hal muunaan soo gata dameerka midka labka ah layidhaha muun midda dhadigdaana bayra ah la yidhahdaa marka waxaad rabta inaad u isticmaasho dameerka midka labka ah waxaa la yidhahdaa muun aa ah la yidhahdaa midka oo dhadiga ah oo mu'anadkaana bayr marka qofaa saas ku yidhi qofa inta ku yidhi ishtaraytu ximaaran muun aan soo gata anuu maanta suuqanta tegay ama wuxuu ku yidhi ow ataanan bayran soo gatay oo amase wuxuu ku yidhi ximaareyni laba muunan soo gatay ow ataaneyni laba bayran soo gatay ow xumuran munan ayaan soo gatay waa jamac ow utunan bayran ayaan soo gatay waxay leedahay acjabani waxay cajabgeliyey ma munki ishtaraytahu aada soo gadatay kaasaan la yaaba leedahay marka ma mufrad mudakar oo maalay caqli ku dhaca fiir waa la kala bedela Ah, mantun xay ku dhexayday yacqil maaduna maalaa yacqil asalkaa saasa saas darteeda mantiina waxaa lagu misaalin banu aadam maadina waxaa lagu misaalin xayawaan maalaa yacqil saasaad u kala duween marka marka waxaa leedahay acjaban aniga waxay cajab geliyoon aada ugu bogayba maa muunka ishtarayta aad soo gadatay wamaa bayrta ishtaraytahaa aad soo gadatay maada marka mufrado mu'anahaa oo maalaa yacqil aad ku ridee ishtaraytahaa saadaasaa ku barayda wamaa laba muunan la yaabay ama laba bayqo isku mid ilaa musanaha moogtahay damiirka u laabtaa humaa wada ah humaada u wada laabata wamaa labadii bayr ama labadii muun oo ishtaraytawma aad soo gadatay wamaa muunankii badnaa oo ishtaraytahum uu yidhi meeshaas fiiri ishtaraytahum maxaana la rabay ishtaraytahaa inuu yidhaahdo ilaa waxaa la rabaa jamac oo oo mu'anafo maanaa wey maalaa yacqil hadduu yahay hum looma celiyo hum waxaa iskale yacqilka haa a loo celiyo maalaa yacqilka jamaca maalaa yacqilka haa a loo celiya sida mubtada loogu celiyo marka muxuu sidaan u yeelay bal fiiri xaashiyada sajaaciga xoogaa sajaacigu aad u ilaaliya ibnu hishaamo waa qaldamin maba yidhaha isagu siduu ugu luqluuqa haduu xataa xal u waayo wuu yidhi ishtaraytom alulaa sida fiicnaanta badan alowlaa wey alowlaa uulaa mahane alowlaa sida fiicnaanta badan maa muunankii dhadiga ah oo ishtarayta haa aada soo garatay haadaasaa loo celinaya malaayo caqil jamca liannahu waxa weeyaan damiirku jaamcun waa jamac jamacoo likayrlcaaqil u sugnaaday ilaa an yakuuna inuu yahay maani waa u luqluuqa fiiri ilaa an yakuuna inuu yahay maani an yakuuna isimka ka dhig waxaa wey ibnu hishaam ilaa an yakuuna ibnu hishaam inuu ahaada maahane nazla mi dejiye haa xumurtii ah, waxa weeyaan utuntid utuntii nazla mi dejiye haa utunti oo bayrarkii manzilat alcaaqili boos caaqil dhigayo wuxuu ka soo qaaday inay caaqili yihiin ah, bal dameera hadda sabab qaabka looga soo qaadaa caaqili inayna yihiin ha moyta waa hariib see looga soo qaado wuu yihi liwasfin qama bihaa tilmaan ku quntay oo mimaa shay a yutasafu bihi lagu tilmaamo alcuqalaau kal idraaki sida waxgarashada oo kale kalidraaki sida waxgarashada maxamed muxidiinna fiiri wuxuu yidhi qad cabara almualifu ibnu hishaam wuxuu ka cabiray can ilxumuri bidamiiri jamci dukuur jamci dukuur damiirkoodu ka cabiray haye ah, jamci dukuur damiirkoodu ka cabiray jamacaasu alcuqalaa'i oo caqli leh oo hum uu yidhi wadalika tacbiirkaasu kayru jaa waa waxaan bannaanayn ma banaana in laga cabiro ah, maad waay u laabayda bayra u laabamn xumuray u laabayda xumur ay u laabayda waa jamc marka maalaa yacqila soo maaha ma banaana marka hum in laga cabiraa waqad taxamala lahu lcalaamatu calaamatu sajaaci wuxuu ugu xambaarayuu yidhi biannahu ibnu hishaam nazalaha inuu dejiyo mansilat lcuqalaa wadalika xamligaasu kalaamun cajiib hada un la yaab badanayo xambaaridda qaabka ugu luqluuq waa yaab xambaarida la yaable ha ma qaban kartuu leey meesha ee in la yidhahdo aheed akhda uu leeyay saas oo kale ya tama tamaxala wey tamaxala ma saas horta noo wada taalla tamaxala kulligee ma saas nooga taalla ya maya maya maya meeshaan baldima ya taxamala aan ah xooga ficnaana bal fiirin waa fiirayna taa waaya inta hadalka siyaaqu qaabka u socdaa la fiirina hmm, maahane wax kaleeta haa an celina jamc maalay caqilka waaba qaladba hum in loo celiya waaba qalada wamaa xumur ay ku dhacayda maadaan fiiri jamac oo mudakero maalay caqil ku dhacayda maadaan maanta ha ana loo celinay maalayacqil maadaam u yahay jamc maalayacqil u yahy mhm, saasay ahayd wamaa muunankii ishtaraytahaa aada gadatay wamaa utunti bayrarkii ishtaraytahunna aada gadatay saasu weeye wa tafcalu waad samayne fi lbawaaqi inta hartay hadda maa iyo man kaliyan misaalinay soomaahan ma ahan wa tafcalu waad samayne fi inta hartay ficlan ficil ficilkoo kadalika kalmadkuuri lamida hadda man iyo ma aan kuu miaaliyo ku yidhi in alla intaa hartay saasaad ku samaynay in alla intaa hartay saasaad ku samaynay wa tafcalu waad ku samaynay filbawaaqi intaa hartay ficlan ficil ficilkoo kadalika kalmadkuuri sidaas aan kuu miaaliyoo kale lamid ah wa inamaa wax kale maahne takuunu al al waxay noqotaa mawsuulatan mid sila loo yeelay bishardi an takuuna bishardi kowni ahaanshadeeda shardigeeday ku noqotaa mawsuulo daakhilatan midii gashay ay ahaato calaa wasfin wasfi wasfigaasoo sariixin oo cad wasfigaasoo likayri tafdiilin u sugnaaday hadda asha markay mawsuulo noqoydo kuu sheega shuruuddeeda saddex shardi waa in la helaa marka isimka saddex shardi laga helo markaasay mawsuul noqon kartaa markaasay noqon kartaa ashu ism mawsuul marka saddex shardi laga helo saddex shardi marka laga helo wa inamaa wax kale maahane takuunu al waxay noqotaa mawsuulatan mid sila loo yeelay bishardi an takuuna bishardi kowni aha ahenshadeeda shardigeeday ku noqotaa daakhilatan midii gashay ay noqoto calaa wasfin wasfi wasfigoo sariixin cad wasfigoo ligayri tafdiilin u sugnaaday waa saddex shardi wasfi alirxaa baxay isim jaamida sida rajul ay gasho sariixaa yidhi maxaa baxay aladii kalafat calayhi alsmiyatu ka saaxib iyo wixii lamida ligayri tafdiil maxaa baxay ismu tafdiil saddexdaas afka ku jirta waa xaraf waa xaraf xataa wasfiga laftirkiisa markay ku jirto sariixa ah aluusigu wuxuu leeyahay shardi waxaa ah allaa ahda ay allaa takuuna maxhuudatan ashaan shay maxhuuda waa inaysan u laabayn ee hadday xataa wasfi ku jirto shay maxhuuda u laabayda waa xarfu taxriif wuxuu leeyahay aluusiga maxalu kawnihaa mawsuulatan fi naxwi xayثu laa cahd wuxuu leeyahay maxalu kowniha mawsuulatan fi naxwi dalika xayثu laa cahda wa inaan wax ogaaruhu jirin xayثu laa cahd wa ilaa fahiya ar fahiya taxriifun waa xarfu taxriif u leeyay itifaaqan waa la isku waafaqsan yahi naxwu jaaa muxsinun nin samafal ayaa yimid fa akramtu lmuxsina ninkii muxsinkaa waa u sama waa aan karamay almuxsin haddaba ismaalisa kuma jirto taasoo kale waa taxriif biitifaaq ah, jaa-a muxsinun waxaa yimid nin ixsaan samaynayo oo samafalaya fa akramtu lmuxsina ninkii muxsinka ahaa waa aan karamay almuxsina hadda isim waxay ku jirtaa faacil isim faacilay ku jirtaa taasoo kalena waa itifaaqu inay tahay ashaasoo kaleeto cahdi inay tahay ashaasoo kale xaraf oo xarfu taxriif ay tahay marka wuxuu leeya alusigu maxalu kawniha mawsuulatan fi naxwi dalika xayثu la cahd wailaa fahiya tacriifun itifaaqan naxwi jaaa muxsinu faakramtu lmuxsina almuxsina kaasoo kale waa xarfu taxriif marka shardigaasna halkaasuu ku sheegay marka afar shardii shuruudu noqone afar shardi ay noqoneen waa inaysan waxa weyan shayga madquulka ashu gashay uusan machduud ahayn shay hore loo ogaa ah, oo shay la yaqiin waa inuusan ahayn waana inaysan ahayn jaamid ah, jaamid waa inuusan ahayn sida rajulun oo kaleeto sida rajulun oo kale waa inuusan ahayn wasfi oo wasfinimadu ay ka suusho isimnima ka qaalib noqotay sida saaxib iyo abdax iyo wixii lamid a ah. abdax makaan kastoo waasicaa la hmm. waana inuusan ismu tafdiil ahayn saddex shardi marka matnigeena noo sheegaya kaas aluusiga lagu dara afar shardi hmm. wa huwa halaaatun wa huwa isimkaas madkuurka oo lasoo tilmaamay wahuwa mawsuufkaas kan lasoo tilmaamay oo shuruudii oobsaday halaahatun waa saddex wa huwa ayilmawsuufu midka lasoo tilmaamay oo ah wasfi sariix ligayri tafdiil wa huwa mawsuufkaasu halaahatun waa saddex ismulfaacili wa isim faacil wadalika mihaalkii ka daaribi kii garaacay oo kale weeye wasmu lmafcuuli ah, wasmu lmafcuuli iyo ismafcuul wadalika mihaalkiina kalmatluubi kii la garaacay oo kale weeye wa sifatu sifada weeye sifada almushabahatu isim faacil lagu shabahay wadalika mihaalkii kalxasan oo kaleba weeye kalxasan oo kale kana xoogaa laysku haystaa sife mushabaha fiiri hoos xaashiyada rajaxa almusanifu musanifku wuxuu rajaxay fii bacdi kutubihi ana alasha daakila sagasha calaa sifati mushabaha xarfu tacriifin ifada midda gashaa xarfu tacriif qowlkaasaana xoog badan sifada mushabada aad khilaafkaasa ka jira qowlkaasaana culumadu rajaxan marka taas waa laysku haystaa waxaan laysku haysan inay waxa weeye tahay mawsuul tan isim faacil gasha amhilatu mubaalaqa iyo ism mafcuul saddexdaas saddexdaasaan laysku haysan sifa mushabaha khilaafkaasaa ka jira wadalika mihaalkiina kalxasani kii wanaagsanaayo kale wey faidaa dakala saddexdii oo muxtarasu canhuga muxtarasu canhu kii laga ixtiraasayey ayuu rabaa inuu ku tuso faidaa dakhalat ashi hadday gasho calasmin isim isimkoo jaamidin jaamid ah wadaalika mihaalkii ka rajuli oo kale weeye oo wasfin wasfi ay gasho wasfigoo yushbihu shabaha alasmaa asmaada asmaada aljaamidata oo jaamidkaa ah wadalika mihaalkii ka saaxibi oo kale weeye ow amase wa calaa wasfin wasfi ay gasho ow amase calaa wasfi tafdiili tafdiil wasfigiis ay gasho wadalika mihaalkii kal afdali mid fadli badan walaclaa mid sarrayn badan oo kale wey aclamna waa sax yadoon hadday kuu qoranta walaclami mid cilmi badan wey labada midkoodna khalad ma fa hiya ashaasu xarfu tacriifin waa xarfu tacriif marka saddexda laga ictiraazayay markay gashay xarfu tacriifka saddexdii laga ictiraazayay hadday jaamid gasho sida rajul wasfi oo waxa weyn ismnimadu ka qaalib noqotay sida saaxib iyo afdax oo kala kaleeto hadday gasho ismu tafdiil waxaad ku darsataa wasfi oo ay gashay oon ismnima ka qaalib noqon laakiin machuud ahaa asna waxa weyn xarfu taxriif wey ah, jaa muxsinu fa akramtu lmuxsina ku daro afar uga dhig afar shardiya shuruudii noqdeen wa inamaa wax kale maahna takuunu duudii mawsuulatan mid sila loo yeelay ahaataa fii luqati dayin reer dayin luqadooda ayay ku ahaataa mawsuulo khaasatan aquusu waan gaar yeelayaa khaasatan gaar yeelid waan gaar yeelayaa waa aan gaar yeelaya wa inamaa wax kale ma ahan takuunu duu duudii waxay noqotaa mawsuulatan mid sila loo yeelay fii luqati dayi'in reer dayin luqadooday ku ahaataa khaasatan aqusu waan gaaryeelaya khaasatan gaaryeelida taquulu waxaa leedahay jaa-anii waxaa ii yimid duu ninkii qaama istaagay waa luqada reer daymankaad ku hadlaydo jaa-anii waxaa ii yimid duu ninkii qaama istaagay wa sumica waxaa laga maqlay min kalaami bacdin bacdi dayi reer dayi hadalkooda gabal ka mid a reer dayi gobol ka mid a hadalkooda waxaa laga maqlay nasri isagoo ah laa ma yeelaayo waduu ilaahi baan ku dhaartay fi samaai kor uu ku sugnaaday carshu carshigiisa midhaha yaa la maqal reer dayi'a laa ma yeelayo arrinkaas saas ma ahan waduu ilaahay baan ku dhaartay fi samaa'i kor uu ku sugnaaday carshu carshigiisa wa qaala shaaciruhum nadmigoodiina sidoo kale ugu hadleen wa qaala shaaciruhum gabyowgoodiina wuxuu yidhi fa inalmaa ceelu ku doodaa ceelu ku doodaa mid isku haystaa markaasuu yidhi fa inalmaaa biyahaanu maau abi aabbahay biyihiisi weeye wa jaddii wa maau jaddii wa awowgii awowgay biyihiisii wa birii wa maau birii waa ceelkayga biyihiisii duu wa biri waa ceelkaygii dhab biyihiisa dhina waxaad ku cadaftaa fa ina almaaa maau abi waa aabbay biyihiisii wa jaddii wa maau wa biri maa ku cadaf wa biri waa ceelkaygii duu ceelkii dheh duu xafartu anigu aan qoday waduu caalkii dhawaytu anigu aan makaaday ama aan raaray ama aan karkaaray dheh ah, xafrigu waa qodiddii ah, dawiguna waa dhismaha ceelka ceelka waxa la rabaa inuusan dumin a waxaa la sameynaya ilaa laba mitir saddex mitir meel ah ayaa laga soo dhisaa oo dhagax iyo lagu soo dhisa lagu soo dhisa kor alla keena ama geedaa lagu dhisa marka waxa weeyaan waa la makaaday waa la raaray waa la karkaaray intaba waa la yidhaahdaa intaba waa la yidhaahdaa markaasuu doodu wuxuu yihi fainal maa ceelkii maa a biyihii uu yidhi horta fainal maaa biyihii maau abi waa aabbahay biyihiisii wa jaddi wa maau jaddi waa wowga biyihiisii wa birri waa ceelkaygii duu ceelkii xafarta anigu aan qoday wa duu ceelkii dheh dawaytu anugu aan raaray oo aan makaabada saaray macnaha wuxuu leeyahay ceelka xataa maahan anugu midaan bilaabay waa ablaga soo gaaruu leeyahay ka ka asal ka asal aan leenahay ha kaabiran can kaabirinu kaji ceelkaan horaan u lahaa jirnu leeyahy maantaad nagu qabsaydaan idinkaan waa horaan qodnay uu leeyahy awowgayaaba qod u leeyahy hmm. marka waduudaas waa kaas wadu aladayda waynamaa wax kalen takunu daa way noqotaa mawsuulata mid si loo yeelay bishardi an yataqadamahaa inuu ka hormaro shardigeeda maa maada alistifaamiyatu istifaamta loo nisbeeyey waa shardi maa istifaamiya inay ka horeydo inaan la ilqaynna waa shardi ah, inaan la ilqayn waa shardi ah, hoos ini kaga dhiga wayushtaradu aydan cadamu ilqaa'i daa daada waa inaan la ilqayn ah, waa inaan la ilqayn in la ilqeey waxaa loola jeedaa walmuraadu biilqaa'ihaa an tujcala maca maa ow man isman waaxidan mustafhaman bih maada iyo ayadaa laysku qabanaa markaas istifhaam laga dhiga ama manta iyo iyada hal ismaaba laga dhiga shardi saddexaad oo kalea jiro allaa takuna isma ishaa alla takuna lilishaara waa inaysan ishaara usugnaan waa inaysan ishaaro usugnaan shardi af saddexaadaa jira alla takuna lilishaarati daakilatan cala lmufradi ismu ishaara oo waxa weeye mufrad iska gala waynuusan ahayn naxwu maada tawaani maada atawaani Ah. maa muxuu yahay dakan dakan aad leedahay ismushaare wey maanta wax kale ma noqon karo maxaa mufrada ka dambay fiiri maada tawani maa muxuu yahay dakan kan day ad tawani oo dibdhaca ah. daysi mawsuul ahaa lehed aawo jumla ka daba ma dheheed oo silay u baahnaaneh maanta mufrada ka dambeey eh, maada tawani wa maada dhaahibu hmm, wa maada midkaan iska tegayna xuu ahaad leeda midkaan iska dhaqaajiyey muxuu ahaa isagu maada tawani waman waman da waman da adaahibu dhe waman da adaahibu waman da adaahibu aad marka shardiga saddexaad wuxuu yahay anlaa takuna lilishaarati daakhilatan cala almufradi waa inaysan isbu ishaare u sugnaan oo aysan mufrad gelin naxwu maada tawani waman da adaahibu shardi afraada lagu dara waa inaan ha tambih gelin ha tambih hadday gasho ismushaara caynoobe hmm, ha tambih waa inaysan gelin marka waa afar shardi wey markay noqonayda ismawsuul daada afar shardi wey maa ama mar istifaamiya waa inay ka horeydaa waa inaan la ilqayn waa in aysan ishaare usugnaanoo mufrad aysan gelin waana inaan ha tambih ka hormarin markaasay noqon kartaa mawsuula wa inamaa wax takuunu daa daadii waxay noqotaa mawsuulatan mid sila loo yeelay bishardi an yataqadamaha maa maa inuu ka hormaro shardigeeda ay mawsuulo ku noqotaa maada alistifaamiyatu istifaamta loo nisbeeyey wadalika mihaalki naxwu maa muxuu yahay daakii anzala allaahu ilaah anzala uu soo dejiyey rabbukum rabbigiin maa muxuu yahay daakii anzala uu soo dejiyey rabbukum rabbigiin de maa muxuu maa ismu istifhaam wey mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin mubtada wey daa ism mawsuulin bimacna aladii wey mabniyun cala sukuuni fi maxali rafcin khabarulmubtadai wey khabarulmubtadai eh, wey anzala rabukum anzala rabukum waxa weyan caydkayskan anzalahu rabukum wey anzala rabukum jumladaasaa silaa caydkiiyo maxduuf maa muxuu yahay daakii anzalahu soo dejiyay rabukum rabbigiin waman ow amase man ay ka hormarto ayaa shardiga manta alistifaamiyatu istifaamta loo nisbeeyey wadalika mihaalkii naxwi qowli waa shaacirka hadalkiisii oo kale ou yidhi wa qasiidatin wa ruba qasiidatin qasiido badanaa qasiidadaasoo taati lmuluuka boqorrada u imaanaysa qasiidadaasoo qariibatin la yaab leh oo qad qultuha aan idhi liyuqaala si loo yidhaahdo man waa kuma daakii qaalaha qasiidadan yi fara badan ou leeyahy gabay ordayaa loo keena boqor boqorada waagi hor aad adabka ay ku qiimay jireen gabayada oo carabiga ay aada boqorada u qiimay jireen oo lagu tartami jire qasiidan ta qoro aan dhiibahu aan leeyahay baltusa boqor markaasuu leeyahy alla qaafiyadeeda iyo qaabka u jaan go-an tahay iyo alfaada iyo adabka ku jira meesha uu la yaaba hor waxaan yaa tiriyey ama intaanba ka rabay ha in lala yaabo ha ila markaa la yaaba lal hebela tiri soo maa intaasaanba ka rabayey wa qasiidatin wa ruba qasiidatin qasiido badana qasiidadaasoo ta'ti lmuluuka boqorrada u tegaysa qasiidadoo hariibatin la yaab laha iyadoo kale aan la arag oo qad qultuha aan idhi qad qultuhaa qasiidadoo qad qultuhaa dhihin waa jumladii khabarka aheed qasiidatin aan mubtadaa wa qasiidatin aan mubtadaa sheekh adiga soo jees hausi qasidatin waxaa la ihi waa mubtade masaxa ma haydid <laughs> masaxa say kusa kuta qasidatin oo hoos dhiga wow ruba a la yidhaha yiri wawdan waaw ruba a la jiray yiri a halkaad kusoo marta iyadoo kale bal aqri beyt kaleo nooc kale aqri ka war waa kula fadhiyey ninkaan sola socota waleylinka mawji lbaxri marka waa taasa waa lamid waa nafsuha ee mid kale maaha ajrumi xataa lagu maraa tan oo kale ajrumiaba lagu maraa sheeg adiga ajrumi meesha looga maro haye mashe cabdullah dhegeysta cabdullahi aade haye cabdullah manaadka ku keeni jira ajrumiga ka warrama bal ha aniga kanaa igu soo dhacay cabdullah waxaan rabay inaad tidha ruba rajulin laqiitu ruba rajulin kariim laqiitu soo bilowga maaha laakiin akhirkan oo ku keena run a waa marka ka war ajrumiya lagu maraaba tan oo kale misaalkeeda hadda ajrumiya lagu maraa markaan leena maaha waa qasiidatin maaha <laughs> sideeda mihaal haddii la mara xaa loogu talagal wax alla wixii lamida inuu kuula midi oo usan ku cusboonaan intaasaa loola jeeda ee waa qasiida rajulin laguma marin laakiin walaylin ka mawjilbaxri haddii la maray hata wax alla wixii lamid a ah, waa inay lamid noqdaan ma inta mihaala mahal maraa la keena ha mihaal xaa loo keenaa ashbaahdiisa in looga kaaftoomo oo lagu fahmo macnadiya mid mid loo dhamay karo wa qasiidatin wa ruba qasiidatin gabay badanaa qasiidada taatilmuluuka boqorada u imaanayda qasiidado qariibatin la yaabloo qad qultu aan idhi liyuqaala si loo yidhahdo man kuma daakii u yahay qaala ha yidhi ey ma ladii kii muxuu yahay ey ma muxuu yahay alladii kii maadu waa istifhaamtii alladiinu waa daadii maa muxuu yahay alladii kii anzala uu soo dejiyey rabbukum anzalahu wey waman kumaa alladii kii uu yahay qaalaha qasiidada uu yihi macnaa wuxuu kutusayaa daadu inay bimacnaa alladii ta fa in lam yadkul hadduusan gelin calayhaa daada korkeeda shay un shay shaygoo min daalika madkuurkaas ka mid a ah. daalika halkaa lagu ishaaraa man iyo ma labadoodaa lagu ishaara dalika dalika mufradaa lagu ishaari jiri bimacnaa madkuur ad leedo bimacnaa madkuur ad leedo bimacnaa madkuur waa lagu ishaari karaa inaan soo marnay yaa xasuusta nuuru daanaye meeshaan kusoo sheegnaa la rabaa daa oo mufrad mudakara da ah mufrad mudakara in musane iyo jamac iyo lagu ishaarako bimacna almadkuur iyadoo loo jeeda halkaan kusoo Ah, icraabka markaan kasoo hadlayna kitaabkan waay kan wa ha ah, kan kan kitaabkan waxa weeyaan wax badan waxaa la rabaa inta qawaacidka qaadaydo iyo inta tarkiibka dhexdiisa laga qaadana inay ku faa'iida ekaadaan ah, taraakiibtu qaabka isku saaran marka waa nuuca weliba waa baraarujina bimacnaa madkuur wax badanaad maqli jirteen dul istaago indhaha ku qabtaan ili soo ma jir saasaan u baraarujin si aan haddaa hurdaayo uhalmaan waayahay fain lam yadkul hadduusan gelin hurdaayha macnaa qof kasta hurdaaya hebel maahan cali <laughs> iyo ciise gaara moodinin in loola jeedo hurdaayo waa mid kastaoo marka darsi la aqraya hurdaayo fain lam yadkul hadduusan gelin uu yidhi calayhaa daada korkeeda shay-un shay shaygoo min daalika madkuurka iska mid ah maanta daalika waxaa lagu ishaaraa ma iyo man istifaamiyatayn fa hiya daadi ismu ishaaratin wey waana soo martay in ismu ishaarata walaa yajuusu ma banaana anta kuna inay noqoto mawsuulatan mid sila loo yeelay qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalaa khilaafayno lilkuufiyiina ha ayagu waxay qabaan daa iyadoon xataa man iyo ma istifaamiyatayna ka hormarin ay ismawsuul iska noqoen saasay qabaan wastadalluu waxay daliishadeen biqowlihi shaacirka qowlkiisii oo u yidhi cadas xasil cadas joog fardaha lagu canaanta ismu sawda la idhaha cadas haas joog baqlaha iyo fardaha iyo dameeraha iyo ayaa l lagu canaantaaho joog wey cadas joog ama xasil maa licabaadin cabaad uma sugnaanin calayki korkaaga imaaratun mas-uuliyad iyo madaxnimo aminti waad aamid noqotay waa haadaakan kufiyin waxay u icraabayan marka waa sidaan fiiri waa haadaakan dhihi maayaan hadaadu waa sida waxa weye basriintu qabaan waa haadaa kii ay leeyihin ha waa haadaa kii taxmiliinahu aada xambaarsan tahay daliiqun waa mid la sii daayay saasay u laqbaynayo waxay leeyihiin hadaadan xataa ha ad tambiih hada ku jirteen ah, ha tambiiha iyadoo xataa ku jirto aya waxay leeyihin wa iska ismawsuul siladiina waa taxmiliina caynkiina waa maxduur daliiquna waa khabarkii marka saas laakiin ayagu ma dhahayaan qolada oo qolada oo basriyiintu ee waxay leeyihiin marba hadday xarfu tambiih gashay khalaas marka waxay u caynowday ism mawsuul ismu ishaara waxay u caynowday marba hadday ism waxa weeyaan haw tambiih ay gashay waxay u caynowday ismu ishaara saasay leeyihiin marka iyagu waxay u macnaynayaan basriyiintu cabas joog maa licabaadin cabaad ibnu siyaad waa nin waali sajistaan ka ahaa sajistaan ayuu waali ka ahaa jira marka wuu xiray xabsigii markuu usoo dhammaaday xuduuddiisii ka soo baxay uu leeyahay marka tartiib u xasil baqash waxba ha ordin marka ha kablayni ninkaas intuu xukumay waa ka nimide ha hadda kadib laga cabsama ayaanay xireen xoogaa dadku caayi jiraan marka qolun qol unta caayay aa lagu xukumay xoogaa xabsigi xabsigii markuu dhamaystay baqashiisii ka soo eliyadu jeedalka la dhacay uu ka dhammaaday xuduuddiisii oo dib u eegay uu yidhi iska xasil marka kaasi waa ka dhammaanay xuduuddiisii ilaa waari waariya xukuma gobollada soo maha cabaas ibnu siyaad marka laga dhamaa walaayadiisi walaayadiis waa laga gudbi cadas joog maa licabaadin cabaad uma sugnaanin calayki korkaaga imaaratun madaxnimo aminti waad aamid noqotay waad aamin noqotay wa haadaa kan dheh marka waa sida ay basriintu leeyihiin wa haadaa kan taxmiliina xaala aad xambaaraydo alaleeyahy waa jumla xaaliyaha laleeyahy xaalay ka dhigaan iyagu kufiintuna siladiiy ka dhigay siladiiy ka dhigan kufiintuna wahaadaa-kan taxmiliina xaalaad xambaaraydo daliiqun waa mid la sii daayay xabsiga waa laga soo daayay ninkan aad siddo qaaluu waxay yidhaahdeen kuufiyiin haadaa lafdiga haadaaa mawsuulu waa isi mawsuul mubtadaun waa mubtade wa taxmiliina taxmiliinana silatu waa siladiisii waalcaa'idu caa'idkiina maxduufun waa ku la xadfay wa daliiqun daliiqunna khabaruhu waa qabarkiisii wa taqdiiru soo qadariddana waladii midkii taxmiliinahu aside daliiqun waa mid la sii daayey saasay udhigayaan waa la naqdina marka wahaadaa baydkan laa daliila wax daliil ah fiihi baydka kuma sugnaan lijawaazi an yakuuna daa daagi inuu yahay bannaanaanshadeeda aan daliil ugu sugnaan dhe wahaadaa baydkan gabaygaa laa daliila wax daliil ah fiihi baydka dhexdiis kuma sugnaan lijawaasi an yakuuna daa lijawaasi kowni daa daa ahaanshadiisa bannaanaanshaha ay bannaan tahay darteedaan daliil ugu sugnayn lilishaarati in u sugnaataa bannaan ila mogtahay qaacidad sugayso maahan qaacidaduna waxa weyn haddaad qaacido sugaydo wax ixtimaalla waa inaadan keenin maxaa yaele qaacidadu waxay tahay idaa jaaa alixtimaalu saqata alistidlaalu qaacidadu waxay tahay idaa jaaa alixtimaalu mar haddii ixtimaal yimaado saqada alistidlaalu sababtoo ah mar haddaan murajix oolin lafdiguna kana aqbali karo kana aqbali karo sida weeya markaa tirada sida kale weeyaa lagu leey haddaad tira maya kaas maaha kanu iska adoon murajixna hayn taasoo kale waxaa la yidhaha taxakum ha waa iska marooqsi marka ha waa iska ragan raganimadeyda maahane taasoo kale qaacida laguma sugo marka waxaa la leeyahay meeshaan ixtimaala yaalla oo waxaad dhici karta inay tahay ismu ishaara calaamadna weliba waa loo hayaa mar haddii ay ixtimaal yimaado idaa jaa alixtimaalu saqada alistidlaalu aw badala alistidlaalu whaadaa beytkan laa daliila wax daliil ah fiihi beytka kuma sugnaan lijawaasi an yakuuna daa lijawaasi kowni daa daa ahaanshadiisa banaanta ay bannaan tahay darteed aan daliil ugu sugnaan lilishaarati ishaara in u sugnaada bannaan wa huwa haadaaga haadaa u celi wa huwa haadaagu mubtadaun mubtada weeye wa daliiqun daliiquna khabaruhu khabarkiisii weeye wa taxmiliina taxmiliinana jumlatun jumlo weeye jumladaasoo xaaliyatun xaalo loo nisbeeyey waa taqdiiru soo qadarida waxay tahay wa haadaa kan daliiqun ku la sii daayey weeye fii xaalati kownihi ahanshadiisa xaaladeedaa la sii daayey maxmuulan laki mid adiga lagugu xambaaray uu yahay wa dukhuulu xarfi tambiih waa kanaana wa dukhuulu xarfi tambiih xarfu tambiiha gelidiisa calayhaa daada uu galay yadullu dukuulkaasa wuxuu tusaa calaa annahaa daadaw elihe calaa annahaa daadu lilishaarati ishaara inay usugnaatay shardigaasaaba la waayay ishaara inay usugnaatay laa mawsuulatin inaysan mawsuulo ahayn la mawsuulatin mawsuulo inaysan ahayn fa haadaa warkaasu khulaasatu lqowli hadalkii khulaasadiisii iyo xulkiisii wey fa haadaa warkaas khulaasatu lqowli hadalkii khulaasadiisii weeye fii tacdaadi lmawsuulaati mawsuulaadka la tirintooda laga hadlo khaasiha kuwooda khaaskaa laga hadlo dhe waa mushtaraka kuwooda mushtaraga laga hadlo mhm. mawsuulaad in khaaskooda iyo mushtaragooda laga hadlo khalaas halkaas ha nooga dhammaato ku yidhi halkaas ha nooga dhammaato wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu calaa nabiyina muxamed